bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan ka soo baxnay muqaaطacadii lagu sameeyey nebiga qoladiisa reer bani haashim iyo reer bani lmuطalib iyo heshiiska yacni muqaadacadaas ama cunaqabataynta in la burburiyey oo niman markaa iyagu carabta ka mida oo quraysh ka mida inay burburiyeen oo ay ka shaqeeyeen oo sidaa marka xisaarkaas iyo cunaqabataynta ay ku baaba'day ayb markii sidaa ay dhacday ayaa markii ay sidaas dhacday ayaa waxaa dhintay muqaaqacadii iyo markii laga soo baxay ayaa waxaa dhintay abuu aalib oo nebiga adeerkiis ahaa iyo khadiija binti khuwaylid oo xaaskii rasuulka ahayd alayhi radia allahu canha aaday isugu dhoweyd dhimashadoodu dhowr maalmood baa u dhexaysay dhahan kutubu siira ilaa saddex maalmood meelahaasaa u dhexaysay sheegaan abu aalibna dhimashadiisu dabcan bukhaari iyo muslim baa warinayaan min xadiidi اlmusayab ibni xasin radi allaahu canhu wuxuu yidhi lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaatu abuu aalib markay geerida u timid rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah adeerow laa ilaaha ila allaahu ii dheh kelimatan yuxaaju laka biha cinda allah kelmad ilaahay agtiisa aan kugu shafeeco ii dheh markaa ayuu diiday inuu yidhaahdo oo cabdullaahi bnu abi umaya iyo abujahal ayaa la fadhiyey mar allaale markuu yidhaahdo nebiga sidaas iyaguna waxay dhahayeen atarqabu can diini cabdilmualib aabbaha cabdulmualib diintiisa maadnacaysaa isagoo markii dambe wuxuu dhintay dhahaayo huwa calaa diini cabdilmualib ninkaani wuxuu ku taagan yahay diintii aabbihiis markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi amaa innii la astakfiranna laka waa kuu dembi dhaaf weydiinayaa maa lam unha canka haddii aan la iga kaa reebin markaasaa waxaa soo degtay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim oo nebigu marka waa iska daayey innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaana way soo degtay abuu daalib marka gaalnimadaasuu ku dhintay nebiga adeerkiis kale cabbaas ayaa su-aalay adeerkaa abuu daalib maxaad u qabatay maxaa u tartay buu yidhi innahu kaana yaxuuduka wa yudaaficu canka waa ku ilaalin jiray waa ku koolkoolin jiray waana ku difaaci jiray maxaad u tartay oo u qabatay markaasuu nebigu yidhi amaa innahu fii daxdaaxin min annaar naarta wuxuu uga jiraa meel aan mool hoose aan ahayn oon god ahayn buu uga jiraa riwaayaadka qaarna waxay yidhaahdaan dhimbil laba dhimbil ayaa labadiisa raysma gaarto yaa laga saarayaa fayaqnii bihimaa dimaaqahu markaas baa waxaa la karkaraayo maskaxdiisa ayaa la burinayso oo la karkarayso mana u maleeyo qofka cadaab daran inuu jiro abuu daalib markaa xaalkiisu sidaasuu ku dhammaaday khadiija binti khuweylidna nebiga waa difaacday way rumaysay waa aad bay marka maalkeeda iyo sharafteedaba ugu difaacday markii dambena marka waqtigii abuu daalib uu dhintay agteeda ayay iyaduna dhimatay maka ayaa lagu duugay qubuuraha mucallaah ayb maqbaradaa mako yaa marka iyada ay ku ayay ku duugan tahay ayb marka khadiija nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bishaareeyey iyada oo uu yidhi ina allaha tacaalaa yuqri'uka yuqri'u calayki asalaam ilaahay korkaada wuxuu ku akrinayaa salaam yani waa kusoo salaamayaa ilaahay baa kusoo salaamaayo jibriil baa sidaa ii sheegay buu yidhi wuxuuna kugu bishaareeyey jibriil jannada inaad ku leedahay guri jawharad ka samaysan luul laa sakhaba fiihi qaylo iyo buuq aan lahayn oo markaa aada loogu nagaado lagu raaxaysto ayb iyada iyo caaisha radia allaahu canha marka iyadaa fadli badnayd dhowr jihaba iyadaa ku fadli badnayd caaisha iyada waxaa layidhi jibriil baa kusoo salaamayay khadiijo laakiin waxaa la yidhi ilaahay baaba kusoo salaamayay oo caaisho uma dhicin arrintaas oo kale iyada khadiijo unbay u dhacday bis waxaa kale ugaga fadli badan tahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligii iyada iyada uu qabay cid uu la guursaday maba jirinba xataa ayb caaisho laftirkeeda waxay leedahay inta aan haweeney ka masayray inta aan khadiijo ka masayray haween kale kama aanan masayrin anoon arag bay tiri weliba yani laylama qabin marka waxay leedahay sababtoa ah waxaan aada u maqli jiray rasuulka oo sheeg sheegaya oo dhahaayo yacnii innahaa kaanad wa kaanad saasay ahayd oo saasay ahayd wa kaana lii minha awlaadun ilaahayna wuxuu iga siiyey xaggeeda ilmo ayb marka khadiijo iyo abu aalib sanadkaa markay dhinteen nebigu marka waxaa dhinaciisa ka baxay bay yacnii labo yacni laba qofood oo marka meel weyn ka taagnaa ayaa ka baxeen dhibkii marka iyo shiddadii iyo dadkii qowmkiisii doqomada ahaa way kusoo dhiiradeen ayb markay ku dhiiradeenoo dhibaatooyin fara badan ay dhadhansiiyeen ayuu tegayoo daa'if uu aaday markaa marka wuxuu leeyahy ibnu katiir faslun khuruuju rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ila daa'if bixiddii nebigu uu baxay ee uu daa'if u baxay daa'if marka qolo weyn oo carabta ka mid ah deganaydoo qurayshtaba la sinnaydoo haqiif la dhihi jiray marka nebigu qoladaasuu gargaar ka doontay bal in muhimmaddan ilaahay subxaanahu watacaala usoo dhiibay inay la garab galaan maadaama qoomkiisiiba ay diideen markaa wuxuu yidhi falamaa nuqisat isaxiifatu saxiifadii la qoro cunaqabateynta ku taallay markii la nuqsaamiyey ama nuqidat markii la buriyey oo la baabi'iyey waafaqa waxaa iswaafaqay mowtu khadiijata radia allaahu canha khadiijo dhimashadeeda wa mowtu abi aalib iyo abu aalib geeridiisii wa kaana beynahumaa waxaa u dhexeeyey geeridii khadiijo iyo abu aalib halaaatu ayaamin saddex maalmood fashtadda albalaa'u baladiibaa adkaatay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka korkiisii bay ku adkaatay min sufahaa'i qowmihi qowmkiisa doqomadii doqomadoodii iyo dadkii dabaallada ahaa ee qoomkiisa ka mid ahaa ka soo gaaraysay wa aqdamuu calayhi wayna hore hore ayay u soo aadeen yacnii way ku soo dhiiradeen wa aqdamuu way ku soo hormareen calayhi nebiga korkiisay ku soo hormareen ay ku soo dhiiradeen rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigii waa baxay ila daa'ifi daa'if buu aaday likay yu'wuuhu si ay u dumaan oo ay iyaga u soo dhoweeyaan oo deegaankooda dacwada iyo diinta oo uga faafiyo wayansuruuhu ay u gargaaraan calaa qowmihi qowmkiisa ay uga gargaaraan sidaana marka alimaam axmed baa wariyey fii musnadihi ayb bisanadin xasan wayamnacuuhu ay ka celiyaan minhum qowmkiisii ay ka celiyaan wa dacaahum ila ilallaahi allowna ugu yeeray caza wajalla ay ilaa cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisiiba ugu yeeray falam yujiibuuhu ma aynan ajiibinoo ma yeelin ilaa shay-in wax waxba kama aanay yeelin min aladii alaba wixii uu ka dalbaday ah shay wixii uu ka dalbaday ah ma aynan ka yeelin wa aadowhu way dhibeen adan cadiiman dhib weyn bay dhibeen lam yanal minhu qowmuhu qoomkiisii kama soo gaarin akhara wax ka badan mimaa naaluu minhu wax xaggooda ka soo gaaray waxay iyagu gaarsiiyeen qoomkiisii kama aanu soo gaarin lam yanal ma gaarin minhu isaga xaggiisa qowmuhu qoomkiisii kama soo gaarin mimaa naaluu wixii ka gaa waxay yacnii ay markaa gaarsiiyeen reer daa'if minhu markaa nebiga ay gaarsiiyeen qoladii markaa uu u tegey dabcan reer haqiif laba nin oo odayaalkoodaabuu u tegey oo la yidhaha bani cabdiya bani cabdiyaaliil nimankaa markuu u tegey xaa'id ay leeyihiin ayuu galay markaasuu yidhi iyadoo dadkii daa'if sufahadoodii ilmihii naagihii ay nebiga tuuriyeeyeen oy dhibeen ayuu qolo labadaa nin oo odayaalka reer haqiif ayuu galay marka meeshooda markaasuu dacwadiina u bandhigay warkiisii markay dhegaysteen bay waxay ku yidhaahdeen haddii aad run sheegaysana hadda nin run sheegaayo annagu inaan iska celinnoon radinno xoogaa nooma qalanto oo raganimo ma aha haddaad been sheegaysana wax lala hadlaba ma tihid warkiisoo dhan meeshaasay ku gooyeen marka mana ku rumaynayno mana ku beeninayno mana ku dhigayno mana ku raacayno ayb kufriga noocaasna alimaam ibnu lqayim wuxuu ku tilmaamay in la yidhaahdo kufru icraad kufru icraad kufriga akbarka ee diinta looga baxo anwaacdiisa shanta waxaa ka mid ah ama lixda ah mid la yidhaahdo kufru icraad kufru icraad waxaa weeyaan qofka dacwada inaynan damba ka gelinba dacwadiina dhibku mana dhibaayo mana mana taageeraayo yani mana soo galaayo mana nacaayo waa icraad nimankaa marka reer bani cabdiyaaliilu tusaale usoo qaatay alimaam ibnulqayim madaarij saalikiinka ayb oo rasuulkii meeshuu ka filaayey hiil ama naga taga uu ka filaayay midna ma aysan dhihin hadaad run sheegaysaan hadda nin la celiyo ma tihid beenlow haddaad tahayna wax lagula hadla ma tihid niman marka barnaamijkaaga uma soo jeedno waa macnaheedu ayb dhibaatadaa faraha badan baa marka kasoo gaartay nimankaa daa'if isagoo dhibaataysan ayuu kasoo laabtay marka oo magaaladiisii marka uu kusoo laabtay farajaca canhum wuu kasoo laabtay xaggoodii wa dakala makata maka ayuu soo galay fii jiwaari lmucim ibni cadiy ninkaa mucim ibni cadiy la yidhaahdo magangelyadiisuu maka kusoo galay carabtu marka waxay aqoon jireen waxa la yidhaha aljiwaar jiwaar waxaa weeyaan qof inuu ku magangeliyo oo ninkan anaa magangeliyey ayuu leeyahay cid ka taabanaysa male marka haddii laga taabtana wax allaale wuxuu awooddiisa kartidiisa ah ayuu ninkaa u quurayaa naftiisaba ha go-de ayb iyaguna marka ballanta iyo magangelyada dadku ku fiican ay ahaayeen marka ninkan almudcim ibnu cadiy la dhihi jiray nebiga waa magangeliyey magangelyadiisiina waa wanaajiyey walidaalika waa ninkii nebiga uu yidhi markii beder ee nebigu uu laayey sanaadiidu quraysh odayaalkii quraysh la laayey ee godka lagu soo aruuriyey oo nebigu uu la hadlay waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi low kallamani lmucimu bnu cadiyin fii haaulaa'i natnaa ama maxaabiistii uu qabtay buu saay leeyahay hadduu igala hadli lahaa mudcim ibnu cadiy kuwan qurunka ah oo maxaabiista aan usoo qabannay kulligood waa siin lahay oo u dey lahay marka rasuulka abaalkii loo dalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam abaalkii ninkaa uu u galay almudcim ibnu cadiy ma uunan dafirin bal abaalka mar walba waa u haayey ilaa uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkaas nimankan maxaabiisteen qabannay hadduu ninkaa igala hadli lahaa waa siin lahaa waa u day lahaa buu yidhi marka gaalada laftirkooda inaysan hal derajo wada ahayn yaad garanaysaan ninkii marka kartidiisii iyo yacnii iyo iyo wafaadiisii iyo saaxiibtinimadiisii kugu anfacay isagoo gaal ah lamid maaha midkan doqonka ee mar walba kula dagaalaya ayb oo adiga laftirkaaga haddaad halsi keliya gaalada lagula dhaqmaa aad tiraahdid waxaad gafaysaa siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo siyaasadii rasuulka sharciga ku salaysnayd ayb ninkaa marka mudcim ibnu cadiy magangelyadiisuu maka kusoo galay ibni nawfal ibni cabdimanaaf ahaa cabdimanaafka isaga soo dhacaan wa jacala yadcuu ila allaahi caza wajalla wuxuu guda galay inuu dadka ugu yeerayo allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ninkaa baa magangeliyey isagana nebigana dacwadiisiibuu marka bilaabay inuu halkaa ka galo fa aslama dufayl bnu camrin iddowsiy dufayl baa islaamay markaas ayb dufayl ayaa islaamay reer dows ah qolada abuu hureyra isku qolo ahaye wa dacaa lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa u duceeyey an yajcala allaahu ilaahay inuu u yeelo lahu isaga aayatan calaamad inuu alla u yeelo calaamad lagu garto inuu xaq sheegayo fa jacala allaahu ilaahay wuxuu yeelay fii wejhihi wejigiisa nuuran iftiin ayaa wejigiisa wejigiibaa caddaaday markaasaa iftiin ka baxa fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akhshaa waxaan ka baqayaa an yaquuluu inay dhahaan haadaa tani muhlatun weeyaan waa mula mula qofka marka wejigiisa la bedelo oo yacni wejigiisu bedelmo yaa muladu la yidhaahdaa waxaani marka waa waajibkiisii oo bedelmay inay yidhaahdaan baan ka baqayaa markuu diinteennii ka baxay ayaa jirkiisii isbedelayo wejigii waa kaa ka caddaaday ayb fadacaa lahu nebiga waa u duceeyey fasaara nuuru iftiinkii wuxuu noqday fii sawdihi jeedalkiisii iftiinkii marka jeedalkii baa loo geliyey marka jaadalkiisiibaa ifahaya ayb fa huwa almacruufu waa midkii loo yaqaanay oo ku caanbaxay oo marka loo yaqaanay bidinnuur dinnuur ayaa marka uu ku caanbaxay ayb tarjamadiisa isaabada ibnu xajar saas ku sheegaya ayb ibnu isxaaqna qisatu nuur waa sheegay kitaabkiisa maqaasida ama siirada wadaca ufaylu ufayl wuxuu u yeeray qowmahu qowmkiisa ilallahi ilaa cibaadatillahi buu ugu yeeray fa aslama bacduhum qaarkood way islaameen wa aqaama fii bilaadihi beledkiisiibuu ku nagaadayoo reer dows meesha ay deganaayeen falamaa fataxa allaahu ilaahay markuu guuleeyey calaa rasuulihi rasuulkiisa markuu u furay uu ku guuleeyey khaybara khaybar qadima bihim waa la soo galay dadkiisiiyo muslimiin ah qadima bihim wuu la soo galay fii naxwin min thamaaniina beytan sideetan qoys buu la soo galay marka yan qoys baa laga wadaa sideetan qoys asoo wado nebigii u keenay waxaan dhan marka fasalkan waxyaabaha lagala baxaya waxaa ka mid a shiddada nebiga lagu haayo calayhi salaatu wasalaam oo markii abu daalib iyo khadiijo iyo looga cabsan jiray waagii hore ama lagu tixgelin jiray markay dhinteen in lagu dhiiraday haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu isku dayey meel kale iyo dad kale qolo kale inuu dhexdooda diinta ka faafiyo maxaa yeeley nebiga quraysh baa aada ugu karnayd qoladii uu ka dhashay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilka waa isku bandhigi jiray oo wuxuu dhihi jiray man yu-wiinii yaa idumaayo oo gurigiisa iyo meeshiisa geynaayo liuballiqa kalaama rabbii si aan u guto hadalkii ilaahay saan dadka u gaarsiiyo faina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii qurayshi waa ii diiday inaan rabbigay hadalkiisa dadka gaarsiiye yaa aniga idumaayo qabaa'ilku markaa waxay dhihi jireen annagaa degmadeenna ku geynayno laakiin shardi keen shuruud aan kala galno nebigu caleyh maxaan marka helaynaa bay dhihi jireen qolo walbo isaguna wuxuu dhihi jiray lakum uljanna jannaad leedihiin in ilaahay idin guuleeyo da dad adduunyo raadinayay ahaayeen hadday waa ka tegi jireen qaarkood waxay dhihi jireen haddii aada guulaysatood xukunkaagii uu meel maro annaga maxaad na siinaysaa hadda noo sheeg waxa aadna siinayso adduunyada noo sheeg aadna siinayso markaasuu nebiga wuxuu dhihi jiray lakumuljanna ninkii saa igu raaca ha igu raaca ninkii kale ha iska joogo taana marka waxay tusaysaa marka qofka dacwada wado ama yacni diinta inuu ka shaqeeyo rabo dadka maahan inuu yacnii adduunyo un markaa uu u ballan qaado hadduu adduunyo u ballan qaado maalinkay ka waayaan waa kusoo jeesanaya waxbaan helaynaa jagooyin baan helaynaa adii intaasaad qaadanaysaan kan baad idinkuna qaadanaysaan haddii jagaha la qaybsado la yiraahdo marka dambe waa laysku dildilaya laakiin waxaan iimaankii baa nafaraya hadday joogto oo iskaa u shaqay diinta ilaahay u dadaal faafi jannaad helaysaa haddana adduunye heshana khayr waay waa tabac adduunyada sidii la rabay w adigo adduunyadii aada hesho waa ka haddii la waayana jannaad helaysaa laakiin adduunye ku shardisan may maa shardi ku wada geli mayno qolob kastaa marka waa diiday ilaa marka laga reebo aws iyo khasraj oo uu keeni doono musanifka qisadooda qoladaabaa ilaahay fadligaas uu u keydiyey ayaga ayaga ayaa marka nebiga dumay oo gurigoodii geeyey diintii ay ka yani nusro ay ka heshay iyagiina ay sharaf ku yeesheen adduunyada iyo aakhiradaba ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale jiwaar qofku haddii uu rabo inuu dacwo ama meel markaa yacni qoomkeedii ay ku dhiiran yihiin qofka uu isleeyahay nin magac laho weji leh waaye inuu markaa yidhaha war isii inuu dhihi karo oo aynan dhib lahayn arrintaa iyadaa walow gaalba ha ahaada haddii uu doono si uu dacwadiisa markaa si xora uu u faafsado iyo inaysan dadka gaalada isku laftirkoodu inaanay isku yacnii cadowtooyada diinta inaynan meel ka wada joogin kuwo markaa iyagu yacnii wax u ogol dadka muslimiinta in la heli karo axyaanan kuwa noocaas oo kale marka wixii sharcigu faraayo in lagala dhaqmo ayb marka walidaalika qofku haddii uu yidhaahdo yacni axkaamta ama muslimiinta lagu dejinayo dadka muslimiinta ama gaalada lagu dejinayo kulluhu waa isku mid axkaam waaxid unbaa marka yaa yaa yaa ku soconayso siirada nebiga iyo wuxuu khilaafayaa marka iyo fiqhiga saxeix ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka yimid ayb waxaa kaloo fasalka laga qaadanaa sidoo kale saxaabada marka dacwada qofkood ay gaarto oo uu islaamo oo rasuulka waxa uu sheegayo uu fahmo dhagaysto inuu sii gudbi jiray oo abuubakar inta badan casharalmubashariin isagaa soo islaamiyay oo soo marnay dufaylna waa kan hal nin buu ahaa siddeetan qoys buu u keenay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii nabigana muxuu ahaa la an yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam hal nin ilaahay sababtaa ah inuu ku hanuuniyo yaa geela midkiisa gudguduudan kaaga khayr badan qofkii marka inuu sidaa ugu dadaalo oo wixii uu barto ama uu maqlo inuu gudbiyo isagana waa u kordhaayaan ajarna waa ka helayaa in allaale inta ku camal fasho waxaa marka uu sheegayo sidaasay marka asxaabta rasuulka ay yeeli jireen ayb faslun alsraau walmicraaju wa cardu nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nafsahu cala alqabaa'il fasalkan wuxuu fasal israa nabiga dheelmintii la dheelmiyey walmicraaj kursiintii cirka la kursiiyey wa cardu nabiyi sala allahu alayh wali wasalam iyo nabiga bandhigid yani isku bandhigiddiisa nafsahu nafsadiisa bandhigiisa nafsahu nafsadiisa u bandhigaayo cala qabaa'ilka isku soo bandhigaayo yani qabaa'ilkii midaan hadda sheegayne wa usriya birasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigii waa la dheelmiyey bijasadihi maca jasadihi jirkiisa lala dheelmiyey bacdulculamaa baa waxay leeyiin ruuxun baa la dheelmiyey jirki lama dheelminin meeshiisii nebiga kama kicinba ou seexday ruuxdiisii unbaa xagga sare la geeyey qaarna waxay leeyihiin marka israha iyo micraajku dhanba riyo ahaaba nebiga waa jiiftay wuxuu ku riyooday ka anahu meelaha la geeyey sidaa islaa layidhi ayb sida saxdaana waxay tahay alisraa walmicraaj nebiga ruuxdiisa iyo jirkiisa oo wada jira ayaa la korsiiyey waxaana tusaaya qowluhu tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah ilaahay baa nasahan allihii addoonkiisa dheelmiyey addoon yaa la yihaha ruuxda ma addoon la dhahaana ruuxda iyo jirkoo wada jira addoon la dhihi kara ayaa la yidhaahdaa marka bicabdihi ilaahay uu yidhi baa waxaa laga qaatay nebiga jirkiisa iyo ruuxdiisa labadaba in la dheelmiyey wa usriya birasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga waa lala dheelmaday bijasadihi jasadkiisa yaa lala dheelmaday cala saxiixi sida saxiixa ah min qowlay saxaabati saxaabada labadooda qowl iyo waalculamaai culammada labadooda qowl sida saxda ka ah min almasjidi alxaraami baa laga dheelmiyey ila albeyti almaqdisi beytalmaqdis baa loo dheelmiyey xaggeeda raakiban isagoo fuushan alburaaqa daabadda buraaq la yidhaha buraaq marka waa daabad marka iyadu waxaa weeyaan la koro oo iyadu markaa nebiga la saaray orod badnayd oo orodkeedu meesha ay araggeedu ku dhammaado araggeedu meesha uu gaaro ayay tallaabsanaysa ayb taasaa marka daabad marka faraskana xoogaa yar ka yar baqashana ka weyn ayb taas weeyaan marka oo daabaddaa baa nebiga la saaray oo baytulmaqdis xaggeeda uu ku aaday waxaan marka dadkan hadda hindida ay sawirayaan ma ahan oo xagga dambena wax yacni markaa faraska ah wejiga horena naag qurux badan ay ka dhigeen ayb waxaas marka waa wax ay iska dheeldheel ah waay wax yacni buraaqasay u taallay iyo wejigu inay naag ka ahayd iyo wax waxaas yacni waa khusacbalaad iyo khuraafaad ayb daabaddaa un inay ahayd baa nusuustu ay sheegtay masjid ulxaraamkaa marka laga israa iyo micraaj waay isruhu marka waa masjid ulxaraam yaa laga dheelmiyey waxaa la geeyey masjidul aqsaa intaas waa isrihii micraajkiina marka waa meeshaasu kasii bilowday waa korsiintii la korsiiyey samaawaadka xadiid baa wuxuu dhahayaa nebiga markii la dheelminayay beyt umihani beyt umihani baa laga dheelmiyey halkaasuu jiifay isagoo jiifaa loo yimid waxaa la geeyey kacbadii markaasaa qalbigiisi baa la soo bixiyey biyo zamzam baa lagu dhaqay qalbiga inta laga jeexay xabadka ayaa laabtiisii marka qalbigiisii baa la dhaqay waxaa lagu dhaqay maa-u zamzam waxaa laga qaadanaya marka maa zamzamku inay barako badan yihiin mar haddii rasuulka qalbigiisii lagu dhaqay laba jeer baa marka nebiga xabadka laga jeexay mar waa intuu yaraa isagoo ilmaa la joogo ayaa malagu uu qabtay xabadka u ka jeexay qalbigiisuu soo bixiyey wadnaha cadkii wuxuu ka jaray marka shaydaanku uu ku lahaan karay ayaa laga jaray waxa yacnii xumaanta iyo ku kallifaayo oo yani ilaa nafsaddu xumaanay qofka faraysaayo intii shaydaanka uu ku lahaa waa laga jaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaan dambana mar labaad waayo markaan dambana waa la jeexay qalbigii baa la soo bixiyey biyo zamzamaa lagu dhaqay markaan xikmadna waa laga buuxiyey marka waxaa laga qaadanaya dhaheen culummadu marka maadaama uu malakuutul aclaa uu aadaayo kor malaa'igtii iyo ambiyadii ka horreysay iyo ilaahay iyo uu xaggiisa aadayo waa in marka la diyaariyo qalbigiisa waxaa laga qaatay marka qofku marka uu mawsim khayr badan iyo meel khayr badan markuu aadayo kale iyo inuu yacnii aada qalbigiisa u nadiifiyo oo ayaamahaas uu ku sii dadaalo daacada si loo waafajiyo meeshaas khayrkeeda ayb taasay marka ka qaateen beyt umahani uu joogay waa laga soo kaxeeyey xaggan baa la keenay xyar buu ku hurday qalbigii baa laga waa xabadkii baa la jeexay qalbigiisii baa la dhaqay biyo zamzam lagu dhaqay waa loogu celiyey aharkii tolmada nebiga waa ka muuqan jiray marka xabadkiisa waxaa ka muuqday meelihii laga tolay wamalagu ka tolay markaa kadibna waa lala dhwaa la dheelimiyey marka umuhaani gurigeeda laga dheelimiyey haddii la yidhaha waa meeshii markii hore laga soo waday masjidulxaraamaa laga dheelmiyeyna waa masjidulxaraamkii de markii waa tii la keenay oo isaga lagu dhaqay amase masjidulxaraam waxaaba loo jeedaa xaramkao dhan beyt umuhaani in xaramka unbuu ku yaalay saasaa marka loo jamcinaya raakiban ilburaaqa isagoo markaa fuushan buraaqada fii suxbati jibriil calayhi salaam jibriilna markaa suxbadiisa ah oo ula jiro fa waa degay ama meeshaa ayuu ku degey fa waa degay ama meeshaabuu ku degey meeshaa marka waa beyt lmaqdis wa ama bilambiyaai ambiyadii buu tujiyey bibeyt lmaqdis buu ku tujiyey imaamnimadiisa la cadaynaayo fadligiisa marka fa sallaa bihim wa ama bilambiyaai ambiyadiibuu marka ayuu u imaam noqday bibeyti lmaqdisi beyt lmaqdis fa sallaa bihim waa tujiyey ayb nebiyadii marka mar horay dhinteene see u tujiyey waayahay arwaaxdoodii baa loo keenay ayb ama iyagoo caalamulbarsak joogo ayuu tujiyey arwaaxdoodii iyo jasadkoodii baa alla isku rakibay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay markaa buu tujiyey marka waa caalamulbarzakh wax ku tacalluqow xaafidka wuxuu leeyahay ibnu xajar juska toddobaad fatxulbaariga nolosha adduunyada iyo nolosha qabriga isku mid ma aha qofkii iskaga qiyaas qaatana wuu qaldan yahay wuxuu leeyahay marka dadka ambiyada qubuurtooda waa ku nool yihiin haddana maca daalika nolosha adduunyadoo kale ma noola laakiin waa alxayaatu albarzakhiya waa xayaatun gaybiyatun laa tumaatilu xayaata addunya mana mana dadka qaarkood baa markay maqlaan al ambiyaa fii qubuurihim ambiyada qubuurtooday ku nool yihiin nebiga waa kana nebiyadiibuu tujiyey marka waa nool yihiin baa diin la yidhaahdo in la baryaa maxaa diidayay kuleeyihin in loo yeerto oo la yidhaha hebelow ama yaa rasuulallaahi dhibaato markay kugu dhacdo <clears throat> maxaa diidaya ku leey ama nebigow ii ducay iyo maxaa diidaya isla isaga unbaa waxaa lagu celinayaa su-aasha marka oo adiga haddaad ka dhigtay nolosha nebigu uu qabrigiisa ku nool yahay iyo tii uu adduunyada joogayo wixii u yimaada oo u ducayn jiray isku mid hadday agtaada ka yihiin muxuu nebiga adiga salaadda kaaga bixi waaye mas'alada diinto aada shakiga ka qabtoodan aqoonta u lahayd maxaa u weydiin weysa nebiga fatwo maxaa u su-aali weysa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaan ogsoonahay nebigu markuu dhintay kadib saxaabada masaa'ilay isku khilaafeen masaa'il diini bay isku khilaafeen weligeed lagama haayo inay qabrigii nebiga inta tageen ay dhaheen nebigu waana maqlaaye qabrigiisuu ku dhex nool yahaye yaa rasuulallah mas'aladan noo sheeg dhowr mas'alay isku qabteenoo fiqi u bahan oo ay ka mid tahay aljadd walikhwa awow iyo walaalo hadday dhaxal iskugu yimaadaan see la yeelaa waa isku khilaafeen saxaabada rasuulkiina waa u dhowaa qabrigiisa intay u tagaan waa waadayani haddii nebigu nolosha dunyadoo kale uu noolaa markuu noolaa waajib waxaa ahayd nebiga in loo tago la weydiiyo masalo diina markuu noolaa in salaadda isagu dadka uu ka bixiyay ahayd markuu noolaa dadka ducada uga baahan dembidhaafka in alle ay warsadaan rabaan nebiga intay u yimaadeen noo ducey dhihi jireen kii dardaaran raba intuu u yimaade rasuul allow ii dardaaran dhihi jiri weli lama haayo qabriga nebiga waxaan ka tegey rasuul allow ii dardaaran yiri ama rasuul allow ii duceey ama rasuul allow masaladan ii sheeg mar haddaad tidhaahdeed waayo masaa-ishan maxaad nebiga u su-aali weysay khilaafku ka taagan yahay wuxuu ku leeyahay makuu jawaabayo de rasuulku waa dhintay rasuulku haddaanu kuu jawaabayna ou dhintay maxaad marka waayahay u leedahay waa ii ducayn karaan ayaa kuu sheegay inuu kuu ducayn karo markuu dhintay ka gadaale marka arrintaa culammadu waa diidayaan ibnu xajar laba nolol oo kale gaar ah waayuu leeyahay tan marka waa nolol barsakhi ah nebigu adduunyadu ku noolaa isagu ambiyadaasna salaada ay nebiga ku daba dukanayaan waa xayaatuhum albarsakhiya waana arin nebiga uu ku maamuusay oo markaa mucjizana oo u ahayd isaga uma curija bihi waa la korsiiyey tilka leylata habeenka min hunaalika meeshaa ayaa laga korsiiyey ila samaai dunyaa samadan dhow ayaa intii xaggeeda loo korsiiyey uma alatii taliihaa midda ku xigto uma athaalithata midda saddexaad uma araabicata midda afaraad uma alkhaamisata midda shanaad uma alatii talihaa midda ku xigto uma asaabicata midda toddobaad saa waa loo korsiiyey mid walbaana nebiyaal buu ku arkaayey ayb wara al ambiyaaa ambiyadiibuu arkay fi samaawaati samaawaadkiibuu ku arkay calaa manaasilihim darajaadkooduu ku arkay ayb inta kale marka ibnu xajar wuxuu leey kulligood nolosha arwaaxdoodiibuu uu la kulmay ilaa ciisa ma ahani nebiyullaahi ciisa nabi ciise isagu waa nool yahay ruuxdiisa jasadkiisa ma faaraqin ciise marka laga reebo inta kale arwaaxdoodu la kulmay fatxulbaariga juska toddobaad uma curija bihi waa la korsiiyey waa lala fuulay ilaa sidrati lmuntahaa geeddaasaa lala fuulay sidrat lmuntahaa waa meesha marka malaa'igta ugu dambaysoay ku egyihiin sidratlmuntaha waxay ka dambeeya wax kori karaa malaa'igta malaha cindahaa jibriil cindahaa agteeda waxaa ah jibriilu jibriil cala suurati alatii khalaqahu allahu calayha cala suurati suuraddii wara'ahay wara'aha cindahaa agteeda wuxuu ku arkay jibriila jibriil cala suurati alatii suuraddii ayuu ku arkay khalaqahu llaahu ilaahay uu ku abuuray calayha suuradda korkeeda suuraddii uu ku abuuray alle ayuu ku arkay lix boqol oo garab isagoo lix boqol oo garab leh ayuu markaa arkay suuradaa marka ilaahay uu ku abuuray baa nebigu uu jibriil ku arkay laba jeer buu nebigu jibriil arkay calaa suuratihi labadaa jeer mar waa markaan cinda sidrati marna waa waxaa weeyaan makou ku arkay isagoo daboolay ufuqa dhan jihada dhan walaqad ra'aahu naslatan ukraa cinda sidrati lmuntahaa cindaha jannat lma'muun wafarada allaahu ilaahay wuxuu ku farad yeelay calayhi nabiga korkiisa asalawaati salaadaha tilka leylata habeenkaabuu salaadihii kusoo farad yeelay salaaduhu marka habeenkaa baa la farad yeelay ilaahay baa si toos a ah salaada waajibkeeda nebiga uu sheegay tana marka waxaa laga qaadanayaa salaadda acmaasha badaniga fadliga ay dheer tahay yaa laga qaadanaya camal ma jiro toos nebiga loo soo siiyey aan ka ahayn salaadda inta kale jibriil baa u sheegay inay waajib yihiino waa loogu waxyooday marka alimaam maxamed ibnu nasr ilmarwasi tacdiimu qadri salaah ayuu kusoo daraa salaada fadligeeda markuu tilmaamayo konton iyadoo abaa lasoo farad yeelay nebi muuse uu soo maray markaasuu wuxuu yidhi anaa ummadihii jarribay ummadeyda anaa jarribay ummaddaada ma awoodeyso fasal rabbaka takfiif rabbigaa soo weydiisa inuu kaa fududeeyo waa u laabtay shan baa la riday waa soo laabtay haddana weydii shan baa la riday ilaa marka dambe shan la reebay ayb markaasuu wuxuu yidhi rabbigay waan ka xishoonayaa intaan ka bacdi markaasuu ilaahay subxaanahu watacaalana waxa uu yidhi hunna khamsun fi lcadad tiradu shan bay ka yihiin laakiin khamsuuna fi ljri konton weeyaan xagga ajarka walaa yubadalu lqowlu ladaya aniga agtaydana wixii aan qoray oon qadaray lama bedelo wakhtalafa alculamaau culimadii waxay isku khilaafeen hal ra'aa rabbahu rabbigii ma arkay nebiga caza wajalla am laa mise ma arkin culimadii waxay isku khilaafeen buu leeyahay nebiga ilaahay habeenkaa ma arkay mise ma arkin calaa qowlayni laba qowl fa saxa can ibni cabaas waxaa ka ansaxday annahu qaala inuu yidhi ra'aa rabbahu ra'aa nebi maxamed wuxuu arkay rabbahu rabbigii wa jaa'a fii riwaayatin canhu riwaayo kalena waxaa xaggiisa ka soo aroortay ra'aahu bifu'aadihi ra'aahu bifu'aadihi qalbigiisa ayuu ku arkay taana way soo aroorteen qur'aankan marka feeri waa laba riwaayo ibnu kaiir waa muxaqiq labadii riwaayo ibnu cabaasuu keenay ra'aahu mid wuxuu yidhi ra'aa rabbahu waa mutlaq rabbigiibuu arkay buu yidhi waa ilaaqay waa sii daayey midna waxa uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi qalbigiisuu ku arkay indhaha labadan indhood ma idan marka mas'alada laysku khilaafsan yahay labadiisa indhood ma saaray waayo mase ma saaray mas'aladaa marka labadiisan indhood ma ku arkay rasuulka ilaahay wax saxaabadoo qaba marka male waxaa la dhihi karaa labadiisan indhood inuu ilaahay ku arkay nebiga nebiga inuu allihiis ku arkay saxaabada wax qaba ma laha ibnu cabbaas baa loo malayn karay ra'aa rabbahu ru'yadooda qalbina waa noqotaa qalbiyo basariyana waa noqotaa tee waayo riwaayada kale a fasirayso bifuaadihi bifu-aadihi shaykhulislaam ibnu taymiyana sidaasuu yidhi ibnu cabaas laba riwaaya ka ansaxday midna waa mutlaq midna waa muqayad walmulaqu yuxmalu lmulaqu cala lmuqayadi walidalika masalada khilaaf male xadiidka kala saaraayana masaladu waxaa weyn xadiid abi muusa fii saxiixi muslim oo nabiga sal allahu alayh ali wasalam la weydiiyey hal ra-ayta rabbaka rabbigaa ma aragta baa layidhi markaasuu yidhi nuurun anaa araahu nuurun ilaahay yacnii xijaabkiisu waa nuur xijaabuhu nuurun xijaabka isagu yacnii uu ku asturan yahay waa nuur xadiid kalena waa ku yimid xijaabuhu nuur xijaabkiisu waa nuur hadduu wejigiisa faydo la axraqat subuxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu araggiisu inta uu gaaro ayuu gubi lahaa ayb aduu faydi lahaa xijaabkaas wax makhluuqoo noo u adkaysan kari lahaa ama noolaan lahaa maba jireen buurtii marka nabiyullaahi muusena uu yidhi walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakalamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wa khara muusaa saciqaa sufyaan bnu cuyayna iyo waxay leeyihiin marka wax yar ayuu allah subxaanahu tacaala buurta isu muujiyey wax yar yuu isu muujiyey bis markaas iyado dhanba la burburtay bani aadam maxaad malayna marka aakhira laakiin marka la tago jannada la galo ilaahay bani aadamka awoodow siinayaa rabbi uu ku arki karo dadka muslimiinta ila ilaahay jannada waa lagu arkaayo wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ma laysku khilaafin taas iyada laakiin adduunyada qof ilaahay maku arkay labadiisaan indhood xadiidkaa wuxuu leeyahay nuurun xijaabkiisu waa nuur annaa araahu kayfa araahu see u arkayaa yani xadiidkaa marka uu nas ku yahay inuuna nebigu u arkin rabbi <clears throat> bacd naas baa waxay u dabdinayaan dabdi aan saxiix ahayn nuurun annaa araahu markuu yahay waxay leeyihiin nuuruntii iyo annaadii ayay hal kelmad ka dhigayaan oo waxay leeyihiin nuuraaniyun araahu nuuraaniyun araahu waxaasna sax maaha waa ibnu xajar iyoyani muxaqiqiinta waa diidayaan waa nuurun iyo annaa iyo araahu saasay kale yihiin annaana bimacnaa kayfa waay saxaabaduna waxay u deliishadeen in nebigu ilaahay uusan arkin yani subxaanahu watacaala wa fi saxiixayni can caaishata radia allaahu tacaala canha annahaa ankarat way inkirtay daalika kaagaas calaa qaa'ilihi qofkii yidhi bay ku inkirtay masruuq ayaa u yimid ibn alajdac markaasuu yidhi yani eh, ka waran hal ra'aa muxamedun rabbahu muxamed rabbigii ma arkay sala allahu alayh waali wasalam <coughs> markaasay waxay tidhi yaa bunay laqad kafa shacrii yani tintaydii laqad qafa shacrii yani tintaydii waa istaagtay xaadaydii baa istaagtay yanii hadalka aad ku hadashay darnaantiisa darteed eh, ninkii ku yidhaahdo man zacma ana muxamedan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alkhirya ninkii ku yidhahdo nabi maxamed baa ilaahay arkay labadiis indhood saaray ilaahay buu been abuuradka ku weyneeyey aad buu ilaahay ugu been abuurtay xanakii ka rumaysanin sidaasay dhihi jirtay wa qaalat waxa ay tidhi hiya iyada iyo wabnu mascuudin iyo ibnu mascuudna inamaa ra'aa jibriila jibriil buu arkay inamaa ra'aa wuxuu arkay jibriila jibriil buu arkay walaqad ra'aahu naslatan ukhraa iyo yaa tusaysa waxa uu arkay inay ahaayeen jibriil ee ilaahay aanu arkin habeenkaas marka rasuulka waxba u dhibi mayso hoos u dhig nebiga kuma aha arrintan waana masale hadda yacni saxaabadu intay yani khilaafkooda sidaasaa loo xallina laga soo naqliyey ibnu xajar isaga wuxuu leeyahy kitaab uu uga hadlo algunya fii mas'alati ru'ya risaalo la yidhaahdo leeyahay noocan maa wuxuu ku tegayaa isagu inuu arkay anahu ra'aahu bicaynayhi inuu ku arkay labadiisa indhood laakiin nusuusta marka la fiiriyo ee taxqiiqu sidaan weeyaan waxa ku soo aroora waa intaan ibnu kaiir kuu sheegay ayb intanna marka sida uu kugu kala tilmaamay bay tahay wrawaa muslimu fii saxiixi min xadiidi qataadata can cabdillaahi bni shaqiiqin can abi dar annahu qaala sa'altu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam waa kan abu dar rasuulkan su-aaley hal ra-ayta rabbaka rabbigaa ma aragtay qaala waxau yidhi nuurun waa nuur annaa kayfa sidee baan araahu u arkayaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena ra'aytu anigu waxaan arkay nuuran nuuraan arkay ilaahan arkay ma dhihin nuur baan arkay yiri soo ma riwaayadaana muslim baa warinayo fa haada alxadiidu xadiidkaani kaafin weeyaan buu yidhi mid ku filan fii haadihi lmas'alati masaladan masaladan marka xadiidkaa kala bixiyey xadiidkan baa ku filan walamaa asbaxa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu markuu soo waabariistay fii qowmihi qoomkiisa uu kasoo dhex waabariistay ahbarahu wuxuu u sheegay bimaa araahu allaahu wixii ilaahay tusay oo min aayaatihi alkubraa aayaadkiisii waaweynaa ahaa fashtadda takdiibuhum beenintoodii baa ku adkaatay lahu nebiga ay beeninayeen wa adaahum dhibkoodii baa ku adkaaday waistijraauhum iyo ku dhiirashadooda calayhi isaga korkiisa ay ku dhiiradaan abujahal baa marka soo maray waxma haysaa buu yidhi asagoo ku jeesjeesaayo maanta war cusub ma noo haysaa buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi baytalmaqdis baa xalay laygeeyey waxaan tegey marka eh, samadiina waa lay korsiiyey markaasuu intuu ku qoslay ayuu wuxuu yidhi dadkan kuusoo shirinaya muu sheegi kartaa intaasu yidhi intaa ma dhihi kartaa intaad baytalmaqdis tagtay ood samadii kortay soo haddana saaka annaga nagama soo akicin haa dadka muu u waa u sheegayaa dadkiiba isugu soo uruuriyey markaasaa dhegaystu yidhi marka xalay maxaa kugu dhacay markaasuu sheegay rasuulku wixii uu arkay markaase waxay yidhaahdeen bal fiiri baantan miyaadan kale miyaadan ka xishoonaynin markaasay yidhaahdeen sifeeyay dhaheen marka baytalmaqdis nebiguna waa ogaayeen weligiis baytalmaqdis inuunan tegin hadda tilmaan ayay yidhaahdeen markaasuu tilmaan wixii markaa uu tilmaan ugu dhaqaaqo su-aalay ka weydiiyeen markaa nebiga isagoo murugaysan oo isdhahaya waxyaaba aadan ka garanaynin amay ku su-aalaan yaa jibriil baa hortiisa soo dhigay baytalmaqdis markaasuu sidau doono u tilmaamaa marka albaabkaas waa sidaas waa kaas halkaasu jiraa meeshaas baa laga galaa xataa wuxuu u sheegay dad iyaga safar aanu nebiga ogeyn oo ayaga ay dirsadeen meesha uu maraayo iyo inta awr uu ka kooban yahay iyo dadka wado ayuu u sheegeen macadaalika haddana waa diideen inay rumeeyaan markay intaasoo xaqaa'iqa arkeen waa diideen abuubakar radia allaahu canhu isaga waxay ku yidhaahdeen saaxibkaa dhegayso maanta wuxuu keenay muxuu sheegay baytalmaqdis baan tegay waana ka soo laabtay adna ma u rumaynaysaa waa u rumaynayaa yidhi xataa haddii uu yidhaahdo samadaan tegey abubakar isagu markaa ma oga xataa inuu samadii tegey laakiin hadduu yidhaahdo samada yaan tegey waa u rumaynayaa sababtoo ah aniga been iima sheegaayo isagoo allihii kor jiray uu soo aaminay way ku dhiiradeen marka beenintoodiina waa sii zaa'iday wa jacala rasuulu llaahi sal allahu calayhi waaalihi wasalama rasuulku waxaa sidaa loo yeelayana waxay ahayd baa layidhi israha xigmadiisa dhibkii dadkiisa ka qabsaday in laga sabarsiiyo oo yacnii kaanahu in ilaahay uu leeyahay alle inuu mar walba garabkiisa taa uu ku jiro oo dacwada lagu garab siinaayo waxaan iyo dhulkan iyo dadka jooga macnaba ma lehe meel ka qiimo badan baa marka nebiga lagu marti qaaday calayhi salaatu wasalaam isagu marka waxuu soo laabtay isagoo marka karaar badan markaa soo karaar qaatayo waxaan marka uu ku socdaa iyo waxa uu sheegaya isagoo awalba ogaa haddana laakiin isagoo aad ay niyadda ugu dhisantay murugti haysane markaa ay ka khafiifsanaatay wajacala rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wasalam nebigu wuxuu gudagalay yacridu nafsahu nafsadiisa inuu u bandhigaayo cala alqabaa'ili qabaa'ilka ayaama almawsimi maalmaha xajka carabtu waa xajin jireen mushrikiinta wakhtiyadaa xajka ayuu isku aadin jiray marka qolo walba intuu u tago ayaa wayaquulu wuxuu dhihi jiray man rajulun nin waa kuma yaxmilunii iqaadayo ilaa qowmihi tolkiis ii geynaayo fayamnacunii iga celinaayo oo yacnii idifaacayo xataa ubaliqa saan u guto risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa saan u gudan lahaa yaa iigu kaalmeynaya marka ambiyadii ilaahay hadday u baahnaayeen risaalada in loogu kaalmeeyo de dadka risaalada wado ama yacni muhiimadeeda wadana dad u kaalmeeyay u baahan yihiin iyaga laftirkooda kan marka waxaa weeyaan dacwadii maalkiisiiba ugu kaalmaynaya ninbaa geesinimadiisa ugu kaalmaynaya nin kartidiisa kale ugu kaalmaynaya nin wejigiisiiba ugu kaalmaynaya dadka isku mid maa dad baa weji ummadda dhexdeeda weji ku leh marka haddaad wejigaagii dacwada u isticmaasho wax weyn baad marka dacwadii ugu tartay risaaladii nebigaad kor u qaaday marka maahan keliya dacwadooni inay ku soconayso kitaabka la akrinaayo keliya inay ku socoto ma ah nin walba marka tabartiis wixii ah inuu dacwadii marka ku kaalmeeyo fa ina qurayshan quraysh qad manacuunii way iga celiyeen an uballiga inaan guto risaalata rabbii rabbigii risaaladiisa haada wacamuhu abulaab alamru haada arrinku kan waay <clears throat> sidaan baa nebigu uu yeeli jiray wacamuhu adeerkii abulahabin abulahab ahaana lacanahu llaahu allah lacnadee waraa'ahu gadaashiisa uu yahay yaquulu linnaasi dadka uu ku dhahayo laa tasmacuu minhu war waxbaha ka dhegaysanina fa innahu kadaabun waa beenaale meesha nebigu uu isagu dacwada u rafaadayo ama dad uu u raadinayo dacwada la garab galo kuwo kalena ibliis camalkiisay ka shaqaynayaano ibliisay u kaalmaynayaan ayb laabudda marka ninkii jannada geli lahaana waa inuu camalkeedii iyuu qabana ka naarta u socdana isagoo iska sariirtiisa jiifa naarta ma gelaayee waa inuu acmaal la imaado naarta uu markaa ku galo u horseedo walahum acmaalu min duuni daalika hum lahaa caamiluun suuratu lmu'minuun ilaahay ku leeyahay intaan naarta la gaarin acmaal bay samaynayaan dadkaan naarta u horseedo marka sidaa darteed abulahab waa shaqaynaya isagana waa kala naartii buu markaa ka shaqaynaya fa kaana axyaau lcarabi qolooyinkii carbeed waxay ahaayeen yataxaamawna inay iska dhowrayaan markaa oo iska ilaalinayaan sababta waa maxay limaa yasmacuuna waxay maqlayaan min qurayshin quraysh ay ka maqlayaanoo fiihi isaga shanigiisa ku saabsan wax isaga shanigiisa ku saabsan oo qurayshi ay ka maqlayaan markay dhegaystaan bay iska ilaalinayaan ilaa nin tolkiisii ay sidan leeyihiin qoladii qaadan lahayd waa inay dhiirato ninkii dhiiran lahaa marka wuxuu isleeyahy war ninkan qoladiisiiba ay sidaan marayaan hadhow dagaal iyo rafaad kama baxdida iska daa oo ay wixii ay quraysh ka sheegayeeno innahu kaadibun beenlow innahu saaxirun saaxir weeyaan innahu kaahinun waa nin wax fiirfiirsho oo wax sheeg sheego innahu shaacirun waa gabyaa akaadiibu beenyaalo yaqdifuunahu bihaa ay ku tuurayaan nebiga min tilqaa'i anfusihim nafahooda ay uga tuurayaan oo ayan wax xuja u cuskanaynin fa yusqii ilayhim waxaa u dheg raaricinayay markaa man laa tamyiiza lahu qofkan kala sooca lahayn oo min alayaa oo min al axyaa'i qolooyinka marka quraysh ah qolooyinka yani qabaa'ilkaas ah bal ninkii aan wax kala sooci karin oon caqli lahayn warkaasu iskaga dheg raaricinayaa marka wa ama alalibaau dadka caqliga u saaxiibka ah fa inahum idaa samicuu hadday dhegaystaan kalaamahu warkiisa watafahamuuhu ay fahmaan shahiduu waxay ka marqaati kacayaan biana maa yaquuluhu waxu dhahaya xaqun inay yihiin ayb wa anahum muftaruuna caleyhi inay ku been abuuranayaan fa yuslimuuna way islaamayaan marka dadkii marka sidaasay yeelaayeen markaa nebigu qabaailkaas usuu soo bandhigayaa markii loo yimaado oo ay ku yimaadaan dadkii markaa qurayshina ay warkan ka sheeg sheegto dadku laba noocay ahaayeen ninkii caqli lena inuu rumeeyaa laga yaabay kii aan caqli lahayn waxba kale sooci karinna waxaa weeyaan waa waa warkaas iska dhegaysanaya ayuu ayuu raaci jiray fa kaana axyaau lcarabi carab qolooyinkoodu waxay ahaayeen yataxaamawnahu meeshaa marka mawsimka marka la joogo inay soo hareeraynayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayb inay hareeraynayaanay ahaayeen limaa yasmacuuna sina ay iskaga dhowrayaan kuna soo xoomayaanay soo hareeraynayaan isaga ayb waa intay isku soo hareereeyaanay warkiisana waa rabaan way dhegaysanayaan quraysh oo sidan u daba taaganna waxbay ka dareensan yihiin markafa kaana axyaau lcarabi carab qolooyinkoodu waxay ahaayeen yataxaamawnahu inay markaa kusoo ururayaan korkiisa ay hareeraynayaan limaa yasmacuuna waxay maqlayaan min qurayshin ay ka maqlayaan fiihi oo rasuulka shanigiisa ku saabsan inahu kadaabun inahu saaxirun inahu kaahinun inahu shaacirun akaadiibu beenyaalo yaqdifuunahu bihaa ay ku tuurayaan min tilqaa'i anfusihim fayusqii ilayhim waxaa u dheg raaricinaya man laa tamyiiza lahu qofaan kala sooc lahayn oo min alaxyaai qolooyinka ka mida wa ama alalibaau dadka caqliga leh fa inahum idaa samicuu hadday maqlaan kalaamahu warkiisa watafahamuuhu ay fahmaan shahiduu waxay qirayeen bianna maa yaquuluhu wuxuu dhahayo xaqun inuu yahay wa annahum muftaruuna calayhi inay ku been abuuranayaan fayuslimuuna waa islaamayaan faslun wa kaana mima sanaca allaahu liansaarihi wa kaana mimaa kii waxaa ka mid ahaa sanaca allaahu ilaahay uu sameeyey liansaarihi ansaartiisa uu u sameeyey min alawsi waalkhasraji ah annahum waaye annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen aws iyo khasraj yasmacuuna inay maqlayeen min xulafaa'ihim xulafadooda min yahuudi lmadiinati madiine yahuuddeeda ah waxay ka maqli jireen ana nebiya nebi mabcuuhun ku la soo bixinayo inuu yahay fii haada zamani waqtigan waqtigan in nebi lasoo bixinaayo wayatawacaduunahum bihi oo markaa ay ku ballanqaadi jireen idaa xaarabuuhum haddii ay laidaa xaarabuuhum haddii ay la dagaalaan wayaquuluuna waxay dhihi jireen innaa sanaqtulukum wayatawacaduunahum haahay wayatawacaduunahum waa ugu goodin jireen bihi isagay ugu goodin jireen idaa xaarabuuhum markay la dagaalayaan say u goodin jireen macnaha waxaa weeyaan sidaan bay dhihi jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen innaa sanaqtulukum macahu waa idin dili doonaa innaga idinkaan waa idin dili doonaa macahu nebigaa inagoo la jirno qatla caadin wa iram caad iyo iram sidii loo baabi'iyey oo loo laayey oo kalaan idiin layn doonaa annagoo nebiga la soconno saasay marka ku guulguuli jireen wa kaana alansaaru ansaar waxay ahayd yaxujuuna albeyta kacbaday u xajin jireen kamaa kaanat alcarabu carab siday ahayd taxujuhu inay u xajinayso wa ama alyahuudu falaa yahuud laakiin iyaguma xajin jirin oo xaj maba yaqaanaan ba marka meeshan waxay ahayd markii madiine la joogay waxaa isdhex deganaa aws iyo khasraj iyo yahuud yahuud iyagu niman kitaabba yaqaano waayo waxay dhihi jireen nebi baa lasoo bixin doonaa waqtigiisa la gaaray innaga isagaan raaci doonaa idinkaan marka idin laynaynaa annagoo isaga la jirno ansaartu marka warkaasay maqli jireen ayagu marka xaggaas iyo maka waa aadi jireen yahuud laakiin ma aadi jirin ayb waana meeshuu ilaahay leeyahay macnahan hadda uu tilmaamaya ibnu kaiir walamaa jaaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqun limaa macahum wa kaanuu min qablu yastaftixuuna wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu bihi min qablu way ku istiftaax dalbi jireen hoose waxay dhihi jireen nebi baa la gaaray waqtigiisa waa raaci doonaa waan rumayn doonaa waa idinla dagaalgeli doonaa markaasaan idin baabi'inaynaa ayb wa kaanuu min qabli yastaftixuuna cala aladiina kafaruu kuwa gaaladay marka uga istiftaax dalbi jireen macnaha marka waxaa weyaan sidaan hadda ibnu katiir sheegaya aayaddaa marka macnaheedu waxaa weeyaan yahuudda iyo markay dagaalamaan carabtaas yani aws iyo khasraj yahuudii waxay dhihi jireen qad adalla zamaanu nabiyin wati nebi waqtigiisaa dhowaaday an in lasoo bixiyo waan raaci doonaa waan idinla dagaalamaynaa anagoo nebigaa la soconno fanaqtulukum qatla caadin wa iram marka waxyaabaha ay ku guulguulayeen waxay ahayd nebiga raacitaankiisa safkiisaan annaga noqonaynaa way rasuulkaas lasoo bixin doono dad baa marka aayadda waxay ka fahmeen marka macno khaldan oo waxay ku leeyihiin yahuud nebigay ku tawasuli jireen oo waxay dhihi jireen ilaahow nebi maxamed fadligiisa kuwan nooga gargaar ansaarta fadli iyo nebi maxamed jaahiisa meel ou qisada ka soo gelaya iyagaa marka ku camcaminaya sooma fahmi yahuudi marka waxaa weeyaan maxay nebi maxamed ku tawasushaa iimaanba ma lahayna marka alla wuxuu le falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat ullaahi cala alkaafiriin ayb aayadda marka tafsiirkeeda ay salafku ku fasireen sidaas falamaa ra'a alansaaru rasuula allahi sal ly slam ansaar markay rasuulkii arkeen yadcu nnaasa isagoo dadka ugu yeeraya ila ilallaahi tacaala alla cibaadadiisa wa ra-ow ay arkeen amaaraati sidqi calayhi runta calaamadaheedana ay ka arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa wallaahi baan ku dhaarannee alladii tawacadakum yahuudu bihi ka yahuud idinkuu goodi jirtay waaye falaa yasbiqunnakum ilayhi yaynan idinkaga hormarin haddaba idinka kasii faa'iidaysta marka ayagii baa rumeeyey yahuud marka waxay yidhaahdeen qoladii cadowga aad isku ahaydeen mar hadday rumaysay idinkana nebigaas cadow ku noqda iyagii baa khasaaray ansaartii baa marka ilaahay uu liibaaniyey ayb sidaasna marka ansaartii marka nebigu baycadooda iyo baycat alcaqaba iyo ayuu gelaya wabilahi towfiiq sala allah w slam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbi waslm